ku xirani maxay yihiin si qofkii looga aqbalo ay u anfacdo u aakhiro ugu badbaado toddobadii shardi wuu soo sheegay si duuduubana waan usoo sharaxnay laakiin hadda si gaaru marka uga hadli doonaa mid walba gaarkeeda su-aasha labaatanaad wuxuu leeyahay shiikhu ma daliilu ishtiraati اlcilmi min alkitaabi waالsunna in laa ilaha ila اllah kelimadaas loo shardiyo in cilmi loo yeesho daliilka tusinaya muxuu yahay oo kitaabka iyo sunnada ka mid a marka adiladii baa loo baahanya macnaha wuxuu leeyahay jawaabta su-aasha labaatanaad qowl اllahi tacaala waa alla qowlkiisa uu yihi إلا من شhهد بالحق وهم يعلمون aيadda bilowgeedu waa وlaa يملك الذيina يدcuuna min dunihi الشhفاعة إلا man شhهida بالحق وهم يعلمون sوraة الزkرف kuwa ay alle sokadiis ay caabudayaan oo ay baryayaan ma hantaan shafaaco ma hantaan sideedaba maaragtay shurakada la samaystay ee loo maleeyay inay awood u leeyihiin inay shafeecaan iyadoo alla uusan idmin shafeeco ma lahan wax gacantooda ku jira ma ahan ilaa man shahida bixaqi qofkii maaragtay xaq qiray ma ogiye oo ay bi laa ilaaha ila allah ugu leeyahay sheekhu laa ilaha illa qofkii qiray qofkaas yaa maratay shafaacadu wax u tartaa wa hum yaclamuuna iyagoo og biquluubihim qalbigoodii waxay ku og yihiin macnaa maa nataquu bihi bialsinatihim wixii ay afka uga hadleen macnihiisii bay garanayaanoo qalbigana way ka garanayaan macnihii way yaqaanaan marka qofkii in shahaadada tawxiidka iyo kelimada tawxiid ay anfacdo waxaa lagu xiray waxa uu ka mara oo uu ictiraafaayo oo uu qiraayo oo uu ictiqaadinaayo waa inuu cilmi u leeyahay sheikh اlmucalimi haddii ala yihahdo waxbaan kasoo qaad qaadan doonaa kitaabkiisa alcibaada ku magac dheer rafculishtibaahna la yihaahdo can macna alcibaadati wاlilaah wa taxqiiqi macna atawxiidi washirki biاllah waxbaan kasoo qaad qaadan doonaa laakiin hadda aayaddan markii uu fasirayo ibnu jariir buu kasoo naqliyey ibn jariir marka wuxuu leeyahay ayadda macnaheedu waa walaa yamliku ciisa wacusayru wاlmalaa'ikaةu aladiina yacbuduhum haulaai lmushrikuuna biاllah ciise iyo cusayr oo nin maaragtay saalixa ahaa oo reer bani israa'iil ahaa iyo malaaig malaa'igtu intuba ma hantaan oo kuwaas mushrikiinta ay caabudayaan saddexdaasiba ma hantaan saddexdaas qolaba ma hantaan shafaaco ma hantaan cind allah liaxadin qofna uma hantaan ilaa man shahida bilxaqi qofkii maarata xaqa qira fawaxad allaha alle yani u towxiidsada wa ataacahu ateecana calaa cilmin minhu bitowxiid illaahi isagoo cilmina u leh yani mujrilu kasoo naqlinaya isagoo cilmina u leh towxiidkii alleh iyo wixii rusushiisa ay la yimaadeen inay saxiix yihiin buu cilmi u leeyahay mujaahid buu marka wuxuu kasoo naqliyey inuu yihi ilaa man shahida bilxaqi qofka macnaha shafaacada ay anfacayso ama shafaacadiisu ay waxtarayso yani marna qofkii baa shafaacadii wax ku dheefayo oy wax taraysaa marna qofkii shafeecayey yaa sharti loo loo dhigaya isaga laftiisa marka waa qofkii xaqii qiray xaqina cilmi u leh buu leey mujaahid ilaa man shahida bilxaqi wa huwa yaclamu alxaqa qolo kale waxay yihahdeen buu leeya marka ibnu jariir soo tafsiirka sii wataa macbuudaadkan iyo waxay caabudayaan alla sokadiis ma hantaan shafaaco ma hantaan ilaa ciise iyo cusayr iyo kuwii lamida ma ogi iyo malaa'igtii xaqa qiray marka tii hore tafsiirkii hore wuxuu ahaa waxaa shafaacada wax ku dheefa dadka towxiidka leh oo cilmigana u leh haddana waxaa shafaacadoodu wax tartaa ciise iyo cusayr iyo yani wixii dadka dulalka lamid ah iyo malaa'igtii xaqa qiray iyagoo garanaya wahum yaclamuuna xaqiiqata maa shahiduu bih iyagoo cilmi u leh waxa ay ka mara oo ay qireen oo ay ictiraafsan yihiin dhab ahaantiisay cilmi u leeyihiin wuxuu leeyahy marka markuu aqwaashii kala duwanaynta sheegay buu leeyahay ibnu jariir qowlka ugu saxsani wuxuu yahay in alla uu sheegay inaanay kuwa mushrikiintu caabudayaan shafaaca alla agtiisa ku hananin qofna u hananin ilaa qof xaqii qiray moogi marka waa dadkii loo shafeecaay shafaacada iyu wax u taraysay waa inay laftooda muwaxidiin yihiin xaqaa uu qiraayana wuxuu leeyahay macnihiisu waa maxay waa inuu towxiidka alla qiro wa yacni ilaa man aamana biاllaahi wahum yaclamuuna xaqiiqata towxiidih ilaa man aamana biاllaahi wahum yaclamuuna xaqiiqata towxiidih yani shafaacadu waxay wax taraysaa qofkii allah rumeeya yani dulalkii allah rumeeya iyagoo xaqiiqada towxiidka allana garanaaya kuwaasay wax taraysaa sheekh macalim wuxuu leeyahay shardigan oo ah in cilmi loo yeesho kelimata towxiidka waa wax culummadu ku ijmaacsanta tahay maha wax khilaaf ka taagan yaha ma waa mujmacun caleyh marka qofkii naartii ka badbaadi maayo ilaa in cilmi uu jiro moogi oo macnaha qalbigii uu ka rumaysan yahay towxiidka alle sheekh macalim wuxuu leeyahay haddii ay soo sugnaatay waxaasaan ka soo hadalnay axaadiis badan ayuu sheegay shiku lakin halkan wuxuu sheegay hal xadiis un sheikh eh, xaafid xakami wuxuu yihi waqowluh waxaa kaloo daliil u ah in cilmigu uu shardi yahay sala اlه alay slm rasuulku uu yihi sal ه ly slm man maata wahuwa yaclamu an laa ilaha illa اllah dakhala اljana qofkii dhinta isagoo cilmi u leh laa ilaha illa اllah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye qofkii dhinta isagoo taas og oo cilmi u leh dakhala aljana jannadii buu galaa marka muslim baa wariyey xadiidkaas marka cilmi keliyana arrintu ma ahan ee waa in maaragtay qofkii camalna laga helo shahaadateyinkina uu ku dhawaaqo qofkii awood leh inuu yidhaha cilmi aanu leeyahay shahaadateyinkii keliya ma anfacayso laabudda inuu ku dhawaaqo haddana waa inuu acmaashii saalixada ahaydna uu iltizaamo oo uu maaragtay wixii awood u leeyahan uu sameeyo sababto iimaanku cinda ahli sunna waa qowl biاlisaan waاctiqaad biاljanaan wacamalu biاlarkaan waa in carabkii wax looga dhawaaqo waa sida kelimad tawxiid oo kale iyo qalbigii wax laga ictiqaadiyo xubnihiina camal laga sameeyo sheekh mucalim marka wuxuu leeyahay shaki kuma jiro qofkii marka laa ilaha illa macnaheeda aan garanaynin madmuunkeedana inaanu garanaynin shaki kuma jiro buu leeyahay waxa ku guda jira iyada ay kulansanayso marka ma la dhihi karo shahida biha wuu qira lama dhihi karo wahuwa yaclam isagoo garanaya sida axaadiista sheegayso muuminan biha qalbuhu hayra shaakin isagoon shakisnayn mustayqinan biha qalbuhu sida axaadiistu sheegayso qalbigeedu yaqiinsan qalbigiisu uu yaqiinsan yahay khaalisan min qalbihi ow nafsihi isagoo maaragtay saafi ay ka tahay oo maaragtay allah keliya u niyeysan waxa uu ku dhawaaqayo sidqan min qalbihi sida axaadiistu ay sheegayso ay run ka tahay oo macnaha qalbigiisa iyo carabkiisu iswaafaqsan yihiin waxaas dhan lama dhigi kar marka qofka duusuba macnaha waxba ka garanayn wuxuu maaragtay soo naqliyey xalimi buu war ka soo naqliyey oo xalimi wuxuu leeyahy ninkii eh, mushriga ahaa ee sanamyada iyo caabudayey hadduu yihaha laa ilaaha ila allah oo uu sheeganayana in sanamku uu allah u dhoweynaayo iimaanka marka laga aqbali maayo ilaa inuu ka beri noqdo moogii sanamkii uu caabudaayo marka iyaduna cilmi bay ku kutusinaysaa buu leeyahay waa gartay su-aasha kow iyo labaatanaad maa daliilu ishtiraati alyaqiini min alkitaabi wasunna in kelimadan yaqiin loo leeyahay waa wax cilmiga kasii xoog badan ya cilmiga waa kasii xoog badan yahay shaqiinku shaki qofka ma ku jiro in marka yaqiin loo shartiyo kelimadan daliilkeedu muxuu yahay oo kitaabkii sunnada ku jira jawaabtu waxay tahay su-aasha koo iyo labaatanaad jawaabteedu waxay tahay qowlullahi caza wajal alla qowlkiisa uu yihi inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi uma lam yartaabuu ilaa qowlihi ulaa'ika hum saadiquun muuminiinta dhabta ah oo imaanka ka run sheegay waa kuwa allah rumeeyey rasuulkiisana rumeeyey kadibna aan shakinin markii acmaashooda qaarkood la sheegay baa waxaa lagu khatimay ulaa'ika hum saadiquuna kuwaas waa kuwa run sheegay marka lam yartaabu macnaheedu waxay macnaha la mid tahay in tayaqanu ile iyo shakigii meel islama garaane wa qowlu nabiyi sal slm qowlkii rasuulka sal slam yaa iyadanu daliil u ah uu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu اllah laa yalqa allaha bihima cabdun hayra shaakin fiihima ila dakhala aljanna xadiidka isagana muslim baa wariyey macnaha waxaan qiraayaa ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye waxaan kaloo qiraayaa in nebi maxamed uu yahay rasuulkii alle labadaas kelmadood qofku kulama kulmo yani addoon kulama kulmo allah kulama kulmo isagoo wax shekiyana aysan ku jirin ilaa hadduuba alla la kulmo isagoo xaalkiisu saas yahay oo yaqiinsan dakhala aljanna jannaduu galaa xadiidkaa isagana muslim baa wariyey wa qaala sal ll ly slm rasuulka alla wuxuu yihi marka yaqiinta meeshaas ka muuqataa marka shaki ma ku jiro ninkan marka waa yaqiinsan yahay waa macnuhu wa qaala sal sl rasuulka alle wuxuu yihi liabi hurayrata wuxuu ku yihi man laqiita waraa hada axaaii man laqiita min waraai hada alxaai kitabka waxaa waraa hada xaai baa ku jirta yani derbigan gadaashiisa qofkii aad ku aragto oo yashhadu an laa ilaaha ila allah qirsan ku xaq lagu caabudo inaanu jirin allah ma ogiye mustayqinan biha qalbuhu waa lafdigii marka aan rabnaba qalbigiisuna uu yaqiinsan yahay kelimadaas fabashirhu biljana janna ugu bishaare xadiidka asagana muslim baa wariyey xadiis dheer yuu qeyb ka yahay kitaab imaan uu ku wariyey kilaahumaa fi saxiix buu leyahy marka shiku labada xadiis lasoo sheegay labaduba marka waa laba xadiisu saxiixa buu leeyahay oo kutubtii saxiixa ama bukhaari ama muslim ama midkood ay ku jiraan buu leeyay fi saxiix hadii la yiraha saasoo kalea laga wadaa su-aasha laba iyo labaatanaad maa daliilu ishtiraat linqiyaadi min alkitaabi wasunna muxuu yahay daliilka maaragtay kitaabkii sunnada ku jira ee na tusinaaya in hoggaansanku uu shardi u yahay kelimat tawxiid marka qofku waa inuu allah u hogaansamo oo u hogaansamo haddana waxa kelimadaas ay ku tusinayso aayad buu marka keenay iyo xadiid aayaddu waa maxay marka jawaabta macnaha su-aasha laba iyo labaatanaad qaala allahu tacala wuxuu yihi waman yuslim wajhahu ilى allah wahuwa muxsinu faqad istamsaka bilcurwati lwusqa qofkii allah u hogaansama oo ugu hogaansama sharcigii uu ku camal falo isagoo diinkin alle u khalisaaya wahuwa muxsinun haddana maaragtay ixsaan samaynaya islaamkaas uu la yimid ixsaanku kusii dhex sameeyey oo camalkiisiibaa wuxuu yahay wax mashruuca oo maaragtay alla ogol yahay rasuulkiina sal ll slam looga dayday sheekh sicdi markuu fasirayey aayadda qeybtaas saas ugu fasiray laba tafsiroo kalena waa u geliyay wuxuu leeyahy waman yuslim wajhahu ila allah waxaa kaloo lagu fasiri karaa qofkii wejigiisa alla u hogaamiya oo cibaadaadkii oo dhan sameeya isagoo haddana ixsaan samaynaaya ixsaanku marka waa maxay waa kii xadiidkii jibriil oo dheeraa lagu sheegay bian yacbud allaha kaanahu yaraahu fain lam yakun yaraahu fainahu yaraah waa inuu allah caabudo sida asoo allah arkaayoo kale haddaanu allah arkaynin alla isagaa arkaaya marka saas uu caabudaya marka cibaadadii waa hagaajinaya qofkaas waxaa kaloo lagu fasiraa buu leeyahay qofkii allah wejigiisa u hogaamiya oo xuquuqdii la yimaada isagoo addoommadii alle ixsaan u samaynaaya xuquuqdoodiina ka soo baxaya yaa lagu fasiri karaa buu ku leeyahay macaanidu marka waa waa isku xiran tahay wax farqigo haddana udhexeeya ma jiro ilaa un maaragtay lafdigu mawridkiisii kala duwan uu leeyahay bes ilaa dhammaanteed waxay isku waafaqsanta buu ku leeyahay in sharaaicdii diinta loo istaago oo qofku ku camal falo si loo aqbalayaan ugu camal falo oo ay ku dhamaystirmayso qofkii taa sameeya marka faqad istamsaka bilcurwati alwusqa wuxuu qabsaday guntintii adkayd buu qabsaday ee qofkii qabsada uu badbaadayo halaagii ka badbaadayey qofkii aan allah marka wejigiisa u hogaaminin ama aan ixsaan samaynin qofkaasi marka guntintii adkeed maaanu aanu qabsanin guntintii adkeed haddaanu qabsaninna halaag unbaa u dambeynaya qofkaas saasuu ku fasira sheikhu allanu wuxuu yihi iyadoo la ishaarayo maarata kuwa aan inqiyaadka la imaanin waman kafara qofkii gaalooba falaa yaxsunka kufruhu gaalnimada gaalnimadiisu yaani ku tiiraanyaan gelinin ilaynaa marjicuhum annagiinoo soo noqonaya haddii inqiyaad laga waayo waxba ha ka tiiraanyooninba alla uu leeya gaalada xadiid buu marka keenay wa qaala nabiyu sal ll sl rsulka aln wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabacan lima ji'tu bihi qofkiin rumayn maayo oo iimaankii waajibka ah lama yimaado ilaa hawadiisa iyo wax uu jecel yahay ay noqoto mid raacsan wixii aan la imid buu leeyahy rasulku sal l slm xadiidkaasi waa xadiis daciif ah aimo badan badan baa tadciifiyey ibnu rajab kitaabkiisa maaragtay oo uu uga hadlay kontanka xadiis oo uu ku dhammaystira macnaha afartankii nawowi uu qoray aad buu xadiidka uga sheekeeyey wuxuuna yidhi maaragtay weji lagu tasxiixiyo ma muuqda buu leeyahay sheekh albanina sidoo kale waa uu tadciifiyey yani nucim ibnu xabaan baa lagu tadciifiyey laakiinse macnahaan layskuma khilaafsan in macnaha xadiidku uu sax yahay oo aayado fara badan oo kutusinaya arrintaas yaa jira sida alla qowlkiisa u yiri oo kale falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum yani allan ku dhaartaye rabbi waan ku dhaartaye alla asaa naftiisa ku dhaaranaya rumayn maayaan oo iimaanka waajibkaa laga meelo ilaa ay ku taxkiimiyaan adag adiga ay ku xukuntamaan fiima shajara baynahum wixii dhexdooda isdheeha oo khilaaf oo dhexdooda ka dhaca suma laa yajiduu intaa kadibna aanay helin fii anfusihim naftooda xarajan wax ciriiri ah ama shaki mima qadayta wixi aad xukumta adigu oo yusalimu oo markaa ay u hoggaansamaan xukunkaadii tasliiman hoggaansan oo wax mucaarada aanay ka hor keenin oo qalbigooda uu waasic u yahay oo naftoodu ay maaragta xasilan tahay oo baatin iyo daahirba inqiyaad waa in laga helo sheekh mucalim wuxuu leeyahy taxkiimku yani taxkiimka rasuulka sal slam waa un islaamkii maqaamkiisuu taagan yahay in qofkii xaraj laga waayey iyo ciriiri iyo shakina waa maqaamka iimaanka yani eh, hogaansankiina waa maqaamkii ixsaanka qofkii maraatibtaas dhan marka laga helo maraatibtii diinka dhan waa u kulansaday qofkii taxkiimkaas laakiin laga waaya buu leeyahay oo iltizaami waaya iltizaamku waa maxay anigu waxaan shaqo kumalihi buu leeyahy ima saarna shareecadan iguma waajibto iyo waxaasuu leeyahy ya qofkaas waa gaal buu leeyahay waman tarakahu maca iltizaamihi qofkii marka camalkii hagaajin waaya iyadoo iltizaamna laga hayo falahu xukmu amhaalihi min alcaasiyiina dadkii cusaada ahaa wuyuu la nooc yahay wabilahi towfiiq